muxuu waafaqay weji naxwo ah oo daciifa maalanba ama naxwadiiba uu garab maray maalanba oo qaacidadeediibuu ka hor yimidba maalanba hadduu daciifan ku waafaqo laguma diidano tacriifku meesha uu kuugu jiraa laakiin ti hadduuna waafaqinba ka waran shaygii naqli baa lagu hayaa laakiin ti naxwo uu garab marsan yahay sabab miyaa ereygaa lagu daciifin karaa mise laguma daciifin karo waxaa meesha ku yeelay waxaa weeyaan in lagu daciifin karo oo shahaado la odhanayo laakiin tii bidiqa marka wax loo fiiriyo waxaan shaki lahayn naxwada inuu dejiyey bashar inuu dejiyey basharkuna wuxuu u dejiyey qiyaas u yiqiinay isagoo raacahaya buu dejiyey marka basharku wuu khaldami karaa ilaahayse khalada ah kama saxiil subxaana wa tacala wajala jalaalu wadka ugu muhiimsan ee qur-aanka loo feenhayaa waa nabiga inuu ka yimid sal allahu calayh wasalam labada kale iyagu way kaamil yeelhayaan marka haddii uu naxwo a ah waafaqo ama mashhuura noqdo wax doona ha noqda eh waa alxamdu lilah haddii uu waafaqi waayo oo lagu hayo qiraa'o mutawaatiran sidaasuu qur-aanku yahay marka rukniga koobaad ee unuunka waa maxay waa ma aragtee kolkaas xadufnaa intaa wey badan kale maxay noqonayaan waa mukamil mukamil bay noqonayaan waxba uma dhimahayaan bimanaa xataa hadday garab maraan lianna basharku wuxuu dejiyey lagama horraysiiya ilahay qowlkiisa subxaana wa tacala jala jalaal qowlka ilahi baa ka hore intahayna waa inuu wejnax wawaafaqo walo wejkaan wyihi mashhuurba ha noqdee xataa hadduuna waafaqina waxba uma dhimayan waa inuu khadkii musxafka cumaaniga ah uu waafaqo tanna waxaan odhan haynaa iyaduna tii kuwii buuxinayay bay kamid tahay iskarin mayse waxaaba loo qaybinayaa maalan ba qiraa'adaana soo qaadano qiraa'adahaan waxaa jira qiraao eray maalan ba erey waxaa jira erey ereygaasoo dhowr qiraao jiraan laba iyo wax badan ay ku jiraan oo maalan ba hal keliya ku ixtimaalahaya rasmigii cumaan kuwa kalena kuma ixtimaala marka kuwii kale maatuurmisa lama tuurayo lama tuurayo saasay ku socotay wax wax wadaya keliya muxuu noqonayaa naqli buu noqonaya meeshan oo kale waxaa aada ugu fiican xagga tawaa alkhat musxaf waxaa aada ugu fiican kitaabka imaam suyuudi iska leha itqaanka layidhaaho kitaabkaasa kolka maaragtay aada ugu fiican kaadib noqonaysa marka waxaan odhanaynaa qiraa'aadka waxaa ka erayo kolkaa ma aragtee qiraaa lagu qoray ama laba qiraaa ixtimaal haysa qiraadana inayna ixtimaal haynin kolkaa laga waan ciidan oo kale noqonaysaa adigu libow noqotaad aad u fara badan baa jirta laakiin sida haalibka ah lmusxaf waa inay waafaqdo wa lisnaad waa in meesha lagu hayo isnaad sanad saxiixa waa in nabiga lagaga wariyay sala allahu calayh wasalam tawaaturku shardi ba mise shardi maaha twaaturka waad wada garanaysaan oo ahluxadii baa tihin tawaaturka amruhu sax bale culimada qaar baa ay dhaheen tawaaturku xadii tawaatura lamaba helayay dhaheen culmada qaarkeen hal baa jiray culamada qaarkeen labaa jira culamada qaarkeen shan baa jirtay dhaheen tawaaturku aad buu arga waa inay jamaaca wariso tiro maxaduda ilaa tibaa ahduud ahayn labadaba waa dhashay jamaacadaasoo mustaxiil ay noqonaysa inay isku waafaqaan bikulli tabaqa darajo kasta waa inay jamaaca ay warinayso qaawey mutawatir kuma galaysid marka waxaan odhan tawaaturka xadiidka iyo tawaaturka qur-aanku way iskala marsan yihiin likulli fannin tawaaturu fanni kasta waxaa u tawaaturkiisa khaas tawaaturka xadiidku iyo tawaaturka qur-aanku waxyaalaha isu garamarsan yihiin waxaa ka mid ah maalba ibnu caam xabuu ahaa xageebu ahaa reebeledkeebu ahaa wa amaa dimishqu shaami daaru ibnu caamirin soo reer dimishqaad ma ahayn maala ibnu amir eega qiraadiisa maxaa lagu nasanaya makrihiibuu arinayay meel reeshaan oo dhan ba arin jiray reeshaan oo dhan ba arin jiray maxaa kolka keligii kasoo qaatay waxaa ninka ugu madaraso weyn ugu caamsanba nin madaraso weyn ee ugu caamsan ee faniga laga dambeeya ayuu ah makarkii joogo sheekh faniga lagu yaqaanaa zamankaasba jooga oo fartu ku muuqata oo fartu lagu fiiqahayo noocaasoo kolka u muuqday curuufta maxaa isaga ibnu caamir loo nisbeeyey waxaa loogu nisbeeyey isagaa ku caan baxay sin u akrisiinayay marwiyaadkii yuu sidan kolkaa ka tabi kuu noqonaysa kaasina saasuu doortoo marwiyaadkiisu ka doo ee waxaan isagaa sameeyey maa ee waa wax ay wariyeen macalimiintu ay wariyeen weeyaan quraada sax marka waxyaalihii faraha badan ay warinhayeen iyay kolkaa maaragta ay ka doorteen madhab maryaadkoodiinbay kala doorteen deetana wixii ardadoda u dhigahayeen bay ku caanbaxeen oo iyaga loo nisbay aakaletasoma marka ibnu caamir waxaanu aqrinhayo mutawaatir ba mutawaatir ma ah waa mutawatir say mutawaatir ku tahay waxay mutawaatir ku tahay keligii ma aqriyo beledka oo dhanba aqriya marka mutawaatir qur-aanku waa mutawaatir lbalad ayuu noqona masalanba ereygan qabala keliyada lagu yaqaana bes saasuu mutawaatir ku noqonaya xadiidka arrintaasi adama suurtoogaysa sida aad garanaysa xadiidka arrintaas ma suurtoogaysa markan keliya maxaa loo soo qaatay kankan waxaa loo soo qaatay turka axaadiita waa qoraa oo hebelbaaba hebelbaawariya hebelbaya hebelbaawariya isqanbaa halkaaso saasaa ka axaadiid kan lama hayo qur-aanka maxaan loodan haynin dee dadka wariya baa dad loo tir kara aan xadiid ka dhadiya tabad cid kastaba u aanaade ma dadkao dhan baa la qori lama qori marka waaturka qur-aanka waxaa lagu kaaftoomay hal qaarica ah, ayaa lagu kaaftoomay taasi kolkaa labada saasay isku garamarsan yihiin ma daaka isaga oo alfaada maragta kolkaa qiraa'a ahaan markii la yidhaha qiraa'a kastaba iyada oo mutawaatir haddana alfaada qiraa'ada marka dib loogu noqdo waxaa dabka ah qiraa'o kasta alfaad saxiixuuda oo darajatu taatur aan baa ka dabka waxaana kolkaa maaragta ugu badan maalanba wixii raawinimo gooniyooba maalanba tobankii qaariica ah, hal raa meel maray waxaa rajaynaya waxaas inuu saxiix ee unan mutawaatir ayaa la rajaynaya agga tawaatur isku soo celiyo erey kasta hal ereyhoo aanay si una ulmin erey kasta oo aan looma shardiyo inuu mutawaatir yahay qiraa'ada iyada waa la shardi guud laakiin ti erey laguma shardinayo inuu mutawaatir yahay ee ere erey waxa loo shardina waa maxay waa inuu saxiix hadduu mutawaatir u dallacana waa waa inuuna saxiix hoos uga taa darteed buu xatil isnaadi imaamu jazari berigaa mutawaatir ku aaminsanaa laakiin ti dib asaaniid u raacay yaa wuxuu ogaaday haddii qiraa'ada mutawaatir loo shardiyo iyo qur-aan badani lumayo deetana uu kasoo noqdo wuxuu wasaxa isnaadan alqur'aanu buibada ku yii mafham marka lafdi kasta waxaa lasinhayaa sicada ayuu qoraya intaasi kaa maaragtay haddii la helo shaygu kolkaa qoraan baray inta waa maxay waa in isnaad saxiixa lagu hayo marwiya can nabi sala allahu calayh wasalam hadduu tawaatur sii dallacana kasii fiican waa in mujnax waxa waafaqayo laakiintii waa shardi takmi ah shardi asma ah waa inuu saxat musxaf khamis waa inuu waafahayo wlixtimaalan walow ixtimaalan kuwa yidhi waa ariiqu mutaqadimiin waxayna uga jeedaan bimacna maaragta shaygaba saas sidana wuu noqon kara sidana wuu noqonaa sida mileen laakiin mina nimanba intay dhex galeen yaa waxay yidhahan kuwa oo dhan sidana wax sidana wax meesha ka soo baxay markii dib loo baadhay walow ixtimaalan waa la iska daayay waxaa jira lagu gaabsaday in aadku badhna kolka maaragta uu kusoo arooray erayana ay ku arooreen masaaxifka oy waafaqsan yihiin erayo ku arooreen eh inayna waafaqsanayn ay dhici karta arrin aad bayna welibana u faranta hata kuwa si kasta hadii la yidhahdo ixtimaal buu yeelanayna baa jira hadda qur-aan saxiix aan la taaban karaa baa jira dib ugu noqotaan taas kuu sheegi baa sheekhu wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa akhiyow ina lilqur'aan fi ana lilqur'aan marka inuu sugnaado ma aragtay kol ah? arkaanun arkaan arkaantaasoo alaaatun saddex ma iclam waxaad ogaataa akhiyow bi ana lilqur'aani inuu usugnaado alaatan saddex sidaasoo ta'ti in doonta min al arkaan arkaan ahaatay aad ku garanaysasaddexdaa waxaa weya tawaaqufu qanaxwi naxwo waafitaankeed iyo wakhaa musxafka khadkiisa inuu waafaqo wasixat isnaad halkaa ku joogo wallahu acla waaclam baabu maraatib taqdiim